بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والكلام كلامك والحد حدك ما كويان يميز سوعيا الشيء الشيء أيو سوعيا can hayrihi hayrkii buuna ka soocayaa wa yuqaalu waxaa la odhanayaa aljaamicu waa ka kulmiya afraadda maxduudka almaanicu ee manciya kayrkood inuu soo galo wa yuqaalu waxa kaloo la odhanayaa walmuderidu almuderidu baa la odhanayaa waa ka qiyaasooba almuncakisu ee istabagediya walkalaamu kalaamkii fil asaxi qowlka sixada badan yusamaa waxa lagu magacaabaa khitaaban baa lagu magacaabaa waalkalaamu kalaamkii fil asaxi qowlka sixada badan yusamaa waxa lagu magacaabaa khitaaban baa lagu magacaabaa wayatanawacu wuu noocoobayaa fil asaxi qowlka sixada badan wannadaru nadarku fikrun waa fikir yu-addii gaadhsiinaya ilaa cilmin cilmi gaadhsiinaya aw ictiqaadin ama ictiqaad iyo caqiide gaadhsiinaya ow dhannin ama male gaadhsiinaya walidraaku idraaga bilaa xukmin xukun la-aantii tasawurun waa tasawur wabihi idraaga wabihi xukunka miciisana tasawurun waa tasawur oo bitasdiiqin tasdiiq micii ah wa huwa tasdiiqu alxukmu waa xukunka wajaazimuhu kiisa go-anina in lam yaqbal hadduuna aqbalin tagayuran isbedel fa cilmun waa cilmi wailaa haddii kale factiqaadun waa ictiqaad iyo ictiqaad saxiixun saxan in daabaqa hadduu waafaqo wailaa haddii kale fafaasidun waa mid faasida wakayruljaazimi ka jaazimka a kayrkii dannun waa danni iyo male wa wahmun iyo wahmi oo ismoodsiis ah wa shakun iyo shaki liannahu raajixun waa raajix ow amase marjuuxun waa laga xoog badan yahay ow musaawin ama wuu la siman yahay falcilmu cilmigii xukmun waa xukun jaazimun jaazimo oo go-an oo laa yaqbalu aan aqbalaynin tagayuran isbedel ma aqbalayo fa huwa isagu nadariyun waa mid nadariya yuxaddu waa la xadayaa fil asaxi qowlka sixada badan qaala almuxaqiquun muxaqiqiintii ayaa sidaa tidhi walaa yatafaawatu mana kala tagsano ilaa bikasrati lmutacalaqaat mutacalaqaadkiisa badan mooyaane waljahlu jahligu intifaau lcilmi waa cilmi la-aan ama cilmi anfooba bilmaqsuudi maqsuudka loo cilmi yeesho fi lasaxi qowlka sixada badan wasahwu sahwiguna algaflatu waa mooganaansho can ilmacluumi macluumkii la moogo oo la ilaawo waxaynu arkaynaa insha allah intaa inay laba cashir inoo kala noqoto ama dhici kartee waxaynu arkaynaa walxaddu xadkii baynu ka hadlaynaa ama aan doonaynaa inaan xadka tacriifino wuxuu ihi sheekhu xadka markuu ka hadlayey walxaddu xadku maaka weeyaan yumayizu soocaya ashaya shayga ayuu soocayaa can hayrihi hayrkii buuna ka soocayaa ereyga xad ah cashirkeennii hore ayuu macnihiisu inoogu jiray hadda tacriifkiisii baynu doonaynaa nimanka manaadiqadu ereyga ay mucarifka u yaqaaneen ayaa hadda aynu alxaddu leenahay alxad waa tilmaame waa shayga tilmaanta wax lagu tilmaamayo shayga walxaddu xadkii maaka weeyaan yumayizu soocaya ashaya shayga maxduudka ah ee la xadaynayo ayuu soocayaa can hayrihi hayrkii oo dhan buuna ka soocayaa ereyga xad a marka aan ka hadlayno xad waxa weeye ereyga soocaya ee mumayizka ah ee ka soocaya maxduudka wax kastoon maxduudka ahayn haddaba culimmadan usuulu fiqhigu xadka iyo rasmiga iyo ma kala qaadaan tacriifkaa unbay wada siiyaan aduu waxaa soocaya maxduudka ama shayga soocaya oo keyrkii ka soocaya oo dhan ayaa la odhanayaa xad walxaddu xadkii maaka weeyaan yumayizu soocsoocaya ashaya shayga oo maxduudka ah ayuu soocsoocayaa can hayrihi hayrkii ayuuna ka soocsoocaya ayuu ka saarayaa culimmadu waxay yidhaahdeen maxduudka oo kala xadidaya ah afraaddiisa oo dhan waa in tilmaanta laga wada helaa waxa afraaddiisa ka baxsanna halka ka midii waa inuuna soo geli karin maa yumayizu shaya shaygaasi waa almaxduud baa loo jeedaa can hayrihi hadaasi shaygay u noqonaysaayo waa maxduudkii can hayrihi can hayri lmaxduud maxduudka hayrkii ayaa la saaraya maxduudkana inuu jaamic noqdo ayaa la rabaa tacriifkan iyo maxduudkii o dhani meesha uu soo wada galo oo maalan rag tilmaan hadii insaan tilmaan haddii la yidhaha insaan oon idhaa insaanku waa xayawaanu noole naai kaatibun qora bilficli ficil ahaan wax u qora waa khalad bu weyaan arrinkaasi waayo jaamici buuna ahayn eeg waxaa la rabaa xadka laba dhinac baa laga eegaa ka la tilmaamayo afraadiisa oo dhan inuu jamcinayo oo tilmaantan ay tacriifkan wada yeelanayaan maanicna uu yahay oo ka la tilmaamayo waxa aan ahayn oo dhanna afraadiisii meesha in laga saarayo kolkaa aljaamic almaanic ayaa lagama maarmaana inuu yahay hadaba haddaan insaanka ku tilmaamo xayawaanu noole kaatibun bilficli ficil ahaan wax qora insaan badan baa inaga baxaya dad badanoo farta aqooninsa uma jiraan oon waxba qori karin eg kaatibun bilquwa inaan idhaa ma aha quwa haddaan idhahdo waa saalix lilkitaa yakuuna kaatiban kaatibun bilficli baan ku yidhi waa nin ficil ahaan iyo isla xilli ahaantaaba wax qoraya insaanku yaa inaga baxay dad badan baa inaga baxay caruurtii wiilaliyo hablaba dadkii waalaa dadkii waaweynaaye ummiyiinta ahaayeen waxna qorayn waxna akhriyaynin insaan maaha miyaabaa layno odhanaya halkaa waad aragtaa kolka inaad insaanka ku tilmaanto tilmaan noocaaya oon jaamic ahayn ma aha inaad ku tilmaanto tilmaan aan maxaanku idhaahdaa aan maanic ahaynna lama rabo jaamic waa inay tahay imika afraaddii insaanka naga baxday dadkii aan wax qorayn baa inaga baxay oo jaamic maaha baynu nidhi maanic way tahaye jaamic maaha maanicna waa inay tahay oo maxaa inaga baxaya maanica haddaan idhaa insaan marka tilmaan la i yidhaa xayawaanun waxaan idhi insaanku waa naamin kore xayawaanu nool naamin kore xayawaanu nool dadka oo dhani labadaa qodob way wada leeyihiin oo jaamic u yahay dadka o dhani hadalkaa way soo hoosgelayaan mid kastood aragtaa waa naamin kore wax mar hadduna hadda koraynin mar buu korayey naamin waa kore xayawaanu noolo ah welibana oo dee nooloo naf ilaahay geliyey kolka insaankii o dhan wuu soo wada galay oo tilmaantaa wuu soo wada gelaya laakiin maanic ma aha e, marka insaan uu yahay ka la xadidayaa tacriifkani maanic ma aha koraha nool marka lagu yidhaa dee baa ka odhanaysa iyo ana kore nool baanahay ma insaan baanahay haddaba maanic baa la doonaya inay noqoto geelii baa odhanaya geelu miyuuna ahayn naamin xayawaana kore nool miyuuna ahayn waa kore nool weeye uwaadhi libaaxii iyo noolihii kaleo dhan baa soo hoosgelaya kolka maanic inuu noqdo ayuu ahaa tacriifku oo waxyaa kan la tilmaamayo shay aan ahayn inuuna soo gelin bay ahayd sidaa darteed jaamic maanica ayaa la odhan doonaa walxaddu xadkii maaka weeyaan yumayizu soocaya ashaya shayga oo shaygaa maxduud looga jeedo can kayrihi kayrkii oo maxduudka kayrkii ayuu ka soocayaa horta kow gaar buu u soocayaa haddaba gaar u soociddaa waxaa ka dhalanaysa in afraaddii maxduudkuna wada joogto hal mid oo afraadda maxduudka aan ahayna inuuna soo gelin meeshaa haddii afraadda maxduudku ayna wada joogin dee mumayiz ma aha oo ma soocin haddii wax kale uu soo galuu la yeeshana mumayis ma aha laba jeeraba mumayis markaa noqon maayo wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa xadka marka la tilmaamayo aljaamic almaanic baa la yidhahdaa aljaamic almaanic ereyga jaamica waa waa jamciye kii ururinaye kulminayey weeyi xad waxaa la odhanayaa aljaamicu waa mid jaamica oo jamcinaya muxuu jamcinayaa afraadda maxduudka oo dhan buu jamcinayaa waa inuu jaamic yahay almaanicu waa maanico waxa anka la tilmaamaya ahayna inay tilmaantan soo galaan ayuu manciyaya oo mid qura oo soo geli karaya ma jiro waa aljaamicu almaanic haddaba xad marka shayga xad la odhanayo ama xad lagu tilmaamayo wa yuqaalu waxaa la odhan aljaamicu jaamicii baa la odhanayaa jamcinayey waxa la tilmaamayo almaanicu ee maanica ahaa ee manciyayay haddana kaasina waa qodob labaad oo tacriifka ama mucarifka ama xadka loo yaqaan walmuderidu mudarid baa la odhan almuncakisu muncakis ah wayuqaalu baa loo qadaraya wayuqaalu yuqaalu waxaa kaloo la odhan xadka almudaridu lmuncakisuna waa la odhan oo ereyga xada ah waxaa loo yaqaanaa almudaridu almuncakisu ayaa la odhanaya ereyga mudaridihi waa ismi faacil oo iftacale ka yimid ama idarade ka yimid mudarid waxa qiyaaska noqda ayaa loo yaqaanaa hadda mudaridkan waxaa looga jeedaa markuu sheekhu almudaridu ina leeyahay waa mid mudarida waxaa mdaridka la yidhaha aladi kulamaa wujida madu aladi kulamaa wujida wujida اlmaxduudu bal u fiirta hadda mdarid mdaridka waxaa loo yaqaanaa aladi kulamaa wujida waa markas waa ka mar isaga la helo wujida almaxduudu la tilmaamahana la helayo ee la tilmaamaha kayrkii aan la helaynin kolkaa waa maxay mdarid macnihiisu waa maanic mdaridkan maxaa looga jeedaa maanic baa looga jeedaayo wuxuu la mid yahay uun lmaanic halkay ka lahaayeen ayuu mudaridku maanic yahay oo maxduudka wax ka baxsan inuuna meeshaasi oo gelin baa la rabaa ka la tilmaamayo afraadiisa wax ka baxsan tilmaantaa inay yeelatay soo gasho ayaa la diidaya mudarid waxaa la yidhaha alladii kulamaa wujida waa ka marka la helo wujida lmaxduudu maxduudka la helayo haddaba mudaridkani waa tacriifkii ama xadkii weeyi mudarid waa tacriifkii kulamaa wujida markastoo la helo tacriifka iyo tilmaanta wujida waxaa la helaya almaxduudu maxduudkii maxduudka hayrkii lama helayo ma soo geli karayo falaa yadkhulu fiihi shayun min gayri afraadi lmaxduud buu hoosta inaga yidhi fayakuunu maanican afraadda maxduudka kayrkii wax kamid ah oo soo geli karayaa haba yaraate e meeshaa ma jiro haddaba mudaridkii muxuu noqday hadaynu haddaynu nidhi hayrulmaxduud baan halkaas soo gelaynin ereyga mudaridihim muxuu noqday maanic buu noqday markaa mudarid waa maanico kala tilmaamayo wax ka baxsan afraadiisu inay soo gasho ayaa la diidaya waa maanic inuu yahay haddaba almuncakisu waa muncakis muncakisku waa mid isdabagediyaya oo hadda waxaynu nidhi markii dhoweyd marka mudaridku waa marka isaga la helo ayaa maxay la maxduudka muncakiskuna waxa weeye marka maxduudka la helo ayaa la helayaa ayaa isagii la helayaa almuncakis waa waxa weeye alladi kulamaa wujida almaxduud meel kaste oo maxduudku uu joogo oo maxduud laga helo wujida huwa isagaa la helayaa waxa weeye afraadda la tilmaamayo mid kaste ood hesho tilmaantii baad ka dhex helaysaa oo waa jaamic markaa oo tilmaantii cid ay ka baxaysaa ma jirto oo masalan haddaan insaan markaan tilmaamayo aan ku tilmaamo noolaha ficil ahaan wax u qora dee ilmo yaroo sabiya markaan helo miyaa tilmaantii la helaya noole si ficila wax u qoraya maa la helaya jaamic bayna ahayn lama helayo kaasi maaha markaa tilmaan saxa eeg tilmaan saxa ma aha oo dee jaamic bayna ahayn oo ilmihii yaraa iyo kii waalaa iyo kuwaasaa inaga baxay oo inaga dareeray kolka jaamic ma aha sida inoo muuqata muncakiska waxaa loo yaqaanaa alladii kulamaa wujida almaxduud waa ka mar alla marka maxduud la helo wujida la helayo huwa isaga warba hadaba aynu tilmaano waxaan idhi insaan marka la hadlay la eegayey waa alxay ama dameer oo kale markaan eegayno dameer alxayawaanu noolaha annaahiqu cidiisa naahiqa loo yaqaano naahiq ereygaa naahiqa sifadaa dameerka mooye wax kale ma leh dameerkaunbaa leh farduu mataqaanaa waxa ay leeyihiin waa alxayawaanu noolaha asaahilu danana sahla danan baa lo maxaa la odhan jiray waka kolka waa sahla faras baa la odhan jiray alxayawaanu waa noolaha alxayawaanu noolaha annaahiqu ee ciya cidiisuna nooca nahiirka la yidhaha ay tahay haddaba haddii dameer yar aynu hargeysa ka helno mar alla markaa dameerka is-ag taagto bal fiirsa hadda tilmaantii inaad helayso xayawaan ma yahay baalkan ad haysaa wax nool ma yahay haddana naahiq ma yahay oo nahiiq ma leeyahay ha dee markuu doono waa kan u sameeya uciyaa waa dameer haduu yar yahay iyo hadduu wen yahay iyo hadduu halkan joogo haduu meel kale joogo waa alxayawaanu naahiq mar kastoo dameer aragto xayawaanu naahiq baa tacriifkii baa meesha imanaya kolka waa jaamic laakiin ma odhanaysid dameerka magaaladaasi naahiq ma sida libaaxu u ciyaa odhan maysid dameerka magaaladaasi sida libaax u ciyaa ma sida waraabaha oo dameeradan kale sidoodii nahiiqa ahayd uma ciyo odhan maysid dameer waa nooca dameer ba aragto tacriifkii xayawaanu naahiq ahaa baad kolka waa jaamic fardi heli mayno xayawaanunaahi qanan ahayn oo dameera haddaynu talmaantan aragno oo mar kastoo xayawaanunaahi qad heshana dee waxaad helaysaa maxay waxaad helaysaa un dameer dameerkii umaad helaysaa oo waa maanico fardi aan dameer ahayn oo soo geli karayaa ma jiro walxaddu xadka iyo tacriifku maaka weeyaan yumayizu soocaya ashaya shayga ayuu soocayaa can hayrihi hayrkii ayuu ka soocayaa wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaa aljaamicu waa ururiyaha afraadda maxduudka oo dhan ururinaya almaanicu ee maanica ah ee diidaya maxduudka afraaddiisa waxa aan ahayn wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaa almudaridu waa ka qiyaasoobaya ee afraadda maxduudka waxa aan ahayn oo dhan manciyaya almuncakisu ee isdabagediyaya ama jaamica ah muncakis waa maxay macnihiisu markaa jaamic buu la mid yahay jaamic waa afraadii waa inuu wada ururinayo maxduudka mudaridna maanici buu la mid yahay hadaba halkaa waxaynu culima kaga baxnay tacriifka ama ereyga xad ah oo kitaabta usuulka in badan ina haysatay usuulka iyo kitaabtao dhanba in badan erey xad ah baa ina haystay xadkii ayaynu halkaa kaga baxnay walow xadka markaan ka hadlaynay ugamaynaan hadal fasalka inaan toos u aragno iyo jinsiga qariibka iyo baciidka iyo khaasada iyo caradka caamkaa ah iyo caradka khaaska a ah toona kamaynaan hadal oo waxaynu kuwa uga hadli weynay dee mantiq baynu u daynaynaa oo ilan cilmigaasaa lagaga hadlaa kuwaasi waa lagama maarmaan hadda tacriifku markaa tacriifka aad joogto lagama maarmaan buu inoo yahay tacriifka waxa laga helaayo oo laga faa'iidaa tasawur wax la yidhaah tasawur ayaad markaaba ka faa'iideysaa wax tasawur shay baad garanaysa sawiranaysaa marka wax lagu tilmaamo shaygaa la tilmaamayaad markaaba sawiranaysaa wal kalaamu kalaamkii fil azali azalkii hore yusamaa waxaa lagu magacaabaa khitaaban khitaab baa lagu magacaabaa halkaa fil azali uu kaygu qorayo matnigu fil asaxi buu soo saa kitaabkeennan xaashi dheeraha sharuxu dhammaan fil azal buu inoo wada qorayaa soo maaha waalkalaamu kalaamkii fil azali azalkii hore yusamaa waxaa lagu magacaabaya khitaaban khitaab wayatanawacu wuu nooc noocoobayaa kalaamkaasi fil asaxi isna qowlka asaxa ah noocyo ayuu yeelan ereyga kalaam ah horeyna waynu usoo yaro aragnay oo waan ka soo hadalay haddana halkan kalaamkiibuu sheekhu inoo keenayaa oo wuxuu kalaamka uu halkan ugu sheegay daliilka dabadiibuu ku sheegay oo daliilkiibaa dee kalaam lagu soo gudbinayaayoo kalaam noqonaya haddaba daliilka dabadiibuu kalaamka sheegay tacriifkana daliilka dabadiibuu sheegay kolka kalaamku xagga dambe ayuu inoogu iman iyo kitaabul awalka ayuu sharax badan oo uu leeyahay iyo khilaaf badan ayaa halkaa dambe insha allah inoogu iman doonta hadda wuxuu doonayaa kalaamka inuu ka hadlo ereyga kalaam ah ayaa laba tacriif la siiyey kalaamka qole waxay ku tilmaameen tawjiihulkalaami ila lmukhaaabi tawjiiha ah ayaa kalaam la yidhahdaa bay yidhahdeen tawjiiha ah. kolka kalaamku waa waxaan la maqlaynin oo qofka qalbigiisa ku jira sidii akhdal uu lahaa ina alkalaama la fi lfu'aadi wainamaa jucila alisaanu cala alfu'aadi daliilan siduu lahaa wax la maqlaya ma aha ee kalaamku waa waxaan la maqli karaynin oo doonistaada ah markaan doonayo inaan fadhiiso ku idhaa doonistaa aan fadhiisada doonay ayaa kalaam la yidhaahdaa kolka kanina waa calaamadii ku tusinayey wada hadalkanina waa calaamadii oo tawjiiha ayay qolo kalaamka ku macneeyeen waxaa ka a ashaacirada ayaa ka mida ragga tawjiiha ku macneeyey iyaga oo meelo badan le waanu ka qaadanaynaa sida aayadda qur'aanka ee ilaahay uu ku leeyahay yaquuluuna fii anfusihim soo ma jirin yaquuluuna fii anfusihim markaynu eegno aayaddaasi yaquuluuna fii anfusihim waxa weeye waxay leeyihiin ay naftooda ka leeyihiin waa hadal aan la maqlaynin bay yidhaahdeen oo qofku uu doonay uun ama uu damcay uun ayaa yaquuluuna fii anfusihimtu tilmaamaysaabay yidhaahdeen haddaba halkaa waxaanu ka qaadanay kalaamku inuu yahay doonistaada tawjiiha iyo jihaynta la jihaynayo taasaanu ka qaadanay oo iyagu halkaasay la mareen horta kalaamkii halkaa markay la mareen ay ka dhigeen shaygaa iska nafsiga ah een la arkaynen codkana lahayn xuruuftana lahayn ay halkaa la mareen oo runtii horeyna waanu soo tilmaanay baan filayaa waxyaabaha ay yidhaahdeen waanu ka taxadaraynaa ama waan iska ilaalinaynaa dibna way inooga iman doontaa halkaa markay la mareen ayuu haddaba khilaaf soo galay waa isla iyaga dhexdoodii buu khilaaf soo galay khilaafkaasi wuxuu ka dhashay kalaamkaa ah haddaba qadiimka ah ee maxaanku idhaahdaa azaliga ah khitaab ma odhanaynaa mise khitaab ma aha qole waxay yidhaahdeen khitaab baynu odhan oo kalaamkaasi hadda waa marka tacriifka kalaamkaa waa sida ashaacirada marka loo tilmaamo ee kalaamka la yidhaahdo ka azaliga ah ee nafsiga ah kaa marka lagu tilmaamo ayay yidhaahdeen khitaab baa la odhanayaa badankoogu saasay qaateen khitaab waa la odhan qaar kalena waxay yidhahdeen khitaab la odhan maayo mas'alada khilaafkeega iyo halkay iska khilaafsan yihiinna waxa weeye khitaabku muxuu ahaan jiray wax lala hadlayo sow maaha la sheekaysay sow ma aha dee makhluuqan lala hadlayo salaada tukada laleeyahayba iyo iyo isagoon ilaahay abuurin ayuu kalaamkaasi jiray maadaamuu jiray miyaa ah, khitaab ma la odhan karaa hadda kii lala hadlayayba ma joogo khitaab ma la odhan karaa mise lama odhan karayo qolo siday u badan yihiin waxay yidhahdeen khitaab baa la odhanaya oo yaa lala hadlayaa baa la yidhi haddaba haddaad khitaab tidhaahdeen yaa lala hadlayaa kii lala hadlayaba ma jooge waxay yidhaahdeen waxaa la qadarayaa kaa macduumka een jirin ayaa la qadarayaa mid jiro oo kale laga dhigayaa bay yidhahdeen halkaasay la mareen qolona waxay yidhahdeen khitaab la odhan maayo oo waxaa khitaaban loo odhanaynin dee kii lala hadlayeyba ma noola oo weli lama abuurin sidee khidaab loo odhan markaa khidaabkuna sheekaysi wada hadal buu ahaaye walkalaamu kalaamkii fil azali azalkii hore yusamaa waxaa lagu magacaabayey khitaaban khitaab lagu magacaabayey wayatanawacu wuxuu u noocoobayaa kalaamkaasi fil wayatanawacu wuu noocoobi fil asaxi qowlka asaxa ah noocyo ayuu yeelan kalaamku anwaac buu yeelanayaa iyo noocyo kala duwan halkaana waxay ku tilmaamayaan kalaamka sow maynaan arki jirin inuu amar iyo nahyi iyo istifaam iyo yeesho haddaba kalaamkan caadiga abaa amarka iyo nahyiga iyo istifhaamkaba laha kaa azaligi ihina annaga agtayadaa wuxuu u leeyahay bay yidhaahdeen amar iyo nahyi iyo khitaab iyo waa doonidiiyo dee doonidii marna amar baa la doonayaa bay yidhahen marna nahyi baa la doonayaa marna marba waxbaa la doonayaayo isna uu nool yeelanayaa noocyadaa way isku khilaafeen kaana oo fil asaxi buu sheekhani qaatay wayatanawwacu wuu noocoobayaa kalaamkii fil asaxi qowlka asaxaa oo amarka iyo nahyiga iyo waxaas u noocoobayaa wanadaru nadarku erey nadara shalay baynu ka soo hadal hadlaynay oo cashirkeennii shalay toole ayuu ereyga nadarku inoogu jiray wanadaru nadarkii waxa nadar la odhanayo fikrun waa fikir fikirka oo yu-addii ku gaadhsiinaya ilaa cilmin cilmi ayuu ku gaadhsiini aw ictiqaadin ama ictiqaad ayuu ku gaadhsiini ow dhannin ama dhanni iyo male ayuu ku gaadhsiini waxaynu qaadanay ereyga nadar ah ayuu doonayaa inuu halkan ka hadlo nadarka waxaa luqadda loo yaqaanaa ictibaarka in shay la cibreeyo ama aragtida iyo eegidda nadar eegid luqadda waa la yidhaahdaa hadda isilaaxa usuuliyiinta kelmadda nadar a markaynu eegayno waa fikirka qofku uu fikirayo oo welibana gaadhsiinaya shay cilmi ah ama gaadhsiinaya shay ictiqaad ah ama gaadhsiinaya shay mala ah fikirka aad fikirto ee ku gaadhsiiyo saddexdaa mid ahaan ayaa la odhanayaa maxay waa nadar hadduu fikirkaagii waxba ka dhalan waayo waa kan fadaha badan ee nafteennu ay samayso marar badan miyayna nafteennu intaad yaro aamusto miyaadan adrag adigoo naftaadu ay dhex dabaalanayso bad idil oo macaaniya oo kolba ay wax ka baadhayso haddaba haddii fikirkaasi uu natiijo ku gaadhsiin waayo lama yidhaahdo fikir waxa fikir la odhan nadar lama yidhah baan doonaya waxaa nadarka la yidhaahdaa fikirka natiijadiisu ay tahay cilmi ee waxa aad ku gaadhay uu cilmi yahay ama waxa aad ku gaadhay ictiqaad uu yahay ama waxa aad ku gaadhay male uu yahay wanadaru nadarkii fikrun fikir weeyaan nadarku waa fikir fikirka oo yu-addii ku gaadhsiinaya ilaa cilmin cilmi ku gaadhsiinaya waa inaad fikirto si aad cilmi u hesho ow ictiqaadin ama ictiqaad buu ku gaadhsiinayaa oo ictiqaad baad ku gaadhaysaa fikirkii shay baad cadiidaynaysaa iyad wax ka aaminaysaa ow dhannin ama male ayuu ku gaadhsiinayaa oo fikirkii aad fikirtay shay baad si u malaynaysaa fikirka noocaas oo kale ah ayaa horta nadar loo yaqaanaa iyo qofku inuu iska hubiyo walidraaku idraagu bilaa xukmin xukun la markuu yahay tasawurun tasawur buu noqon wa bihi xukunka miciisa markuu yahayna tasawurun waa tasawur oo bitasdiiqin tasdiiq micii ah wa huwa alxukmu tasdiiqanina waaba xukunka laftiisaba wajaazimuhu kiisa jaasimki ihina in lam yaqbal hadduuna aqbalin tagayuran doorsoon fa cilmun waa cilmi mas'alada halkan uu ka hadlayo sheekhu uu doonayaa waa mas'alada alidraag loo yaqaan alidraag mas'aladani sideeda waa mas'alo xagga mandiqa ka soo jeeda iyo falsafada iyo cilmulkalaam masaa'il badan oo kaleba way ka soo jeedeen mas'aladani laakiin si guud baa loogu sharxaa mandiqa kitaabta ugu fudud ee mandiqa ah idraag haddaad tidhaa waad ka helaysaa markaaba alidraag waxaa jira ereyga idraaga marka laga hadlayo idraagga waxaa lagu tilmaamaa luqadda alwusuul waa gaadhid shay ad gaadho ayaa idraag la yidhaahdaa isdilaaxa culimada falsafadana ereyga idraag ah waxaa loo yaqaanaa wusuulu nafsi ilaa tamaamilmacnaa wusuulu nafsi ilaa tamaamil macna naftaadu inay gaadho macnaha oo dhammaystiran kaa ayaa idraag la yidhaahdaa walow halkaa khilaaf badaniba uu ku jiro ragga caddeeyey malawiga ayaa ka mida haddaad xaashiyada malawiga oo kale dib ugu noqotiin si fiican baad u helaysiin war aada u faahfaahsan ayaad ka helaysiin haddaba wal idraaku idraagii oo luqadda ahaa mutlaqulwasuul istilaaxa manaadiqadana ahaa wusuulu nafsi ilaa tamaami almacnaa naftaada oo gaadha macnaha dhammayska tiran idraagaa ayuu sheekhu ka hadlayaa idraaggaasaa marna tasawur lagu tilmaamaa marna tasdiiq lagu tilmaamaa tasawur iyo tasdiiq labadaa qodob baa meesha ku wada jira tasawur iyo tasdiiq in badan waad maqasheen baan u malaynaya tasawur iyo tasdiiq soo wax fara badan maydaan maqal ereyga hal a ah maxaa loo yaqaanay naxwaha markaan joogno hal hal xarfulistifaam ha ahaatee macnaheega maxaa la odhan jiray hal waa xarfulistifaam laakin ma litasawur ba mise waa litasdiiq bal hadda ka hadla ereyga hal ah maxaynu odhan jirnay naxwaha dhexdiisa tasawur iyo tasdiiq midkeebuu faa'ideeyaa baan odhan jirnay tasawur iyo tasdiiq waa midkee maxaynu nidhi tasdiiq haye raggu tasawur bay u badan ya tasdiiq iyo tasawur waa midkee hal oo mashaki baa inaga haya hadda hal hadda kitaabkaad aragtay naxwi inta badan way kuu sheegayaan lidalabi tasawur ama lidalabi tasdiiq hamsahana maxaa la odhan jiray ereyga hal ahi waa lidalabi tasdiiq tasdiiqa waxaa la yidhaahdaa waxa haa iyo maya lagaga jawaabo hal jaaa caliyun haddaan ku idhaha maxaadi odhan hal jaaa caliyun hal jaaa caliyun maxaadi odhan madan nacam iyo laayo odhanayn hadaba man iyo maadaa iyo haddaanku ayne iyo haddaan ku idhaahdo masmuka nacam maadi odhan laa maadi odhan waxa nacam iyo laa aan lagu jawaabinna tasawur bwaa tasawurka dalabu tasawur bay u yihiin haddaba tasawurka waxaa lagu tilmaamaa atasawur waxaa la yidhaahdaa waa alcilmu bimacaani lmufradaat e alcilmu bimacaani lmufradaat mufradka macnihiisa ood barato ayaa tasawura eeg tasawurku waa dad inaad barato dad tasawurku waa masaajid inaad barato masaajid tasawurku waa salaad inaad barato salaad tasdiiquna waa mufradkaa ad baratay waxa uu samaynayo nisbadaa uu samaynayo ood garato waa dadku inuu qoslo qoslood garato dadku inuu qoslo waa tasdiiq bay noqonaysaa dadkoo keliyihiina waa tasawurkii bay noqonaysaa haddaba masalada idraaga ayuu ka hadlayaayo idraagaasi waa mas'alo aada u war badan welibana qaybo aada u tiro badan bay masaladan leedahay kuma fogaanayno xagga marka mantiqa la joogo mas'aladu aad bay qaybo badan u leedahay walidraaku idraaga iyo haleelida shayga la haleelo bilaa xukmin xukun la-aantii isagoo ah xukunkaasi ama ijaabi ha noqdo ama m nafyi ha noqdo xukunku ama isbaat ha ahaado ama nafyi ha ahaado tasawurka garashada shay aad garato bilaa xukmin isagoo xukun la xukunkani waa nisbada taamada aba xukunka looga jeedaa nisbadaa taamadii maxamed baad garatay laakiin maadan garanin inuu fadhiyo ile fadhigani waa nisbadii taamka xukunka lagu sheegaya waa maxamed wuxuu samaynayo inuu fadhiyo inuu taagan inuu ordayo inuu carri kuwaa maadan garan maxamednimo ayaad garatay masaajidkan dhiskan aad u garatay dhisnimo aad u garatay iyo masaajidnimo laakiin inuu duug yahay iyo inuu cusub yihiyo inuu qurux badan inuu foolxun yahay waxaas waa nisbadii waa waa tasdiiqii bay iyadu kaa noqonaysaa walidraaku idraaga iyo garasho bilaa xukmin xukun la-aantii la gartaa tasawurun waa tasawur markuuna xukun jirin een waxna la diidayn waxna la doonaynin tasawur baa la odhanaya oo tasawurkiibuu kaasi noqday tasawurkii waa idraaga iyo garashada mufradka la garanayo ee bilaa xukunka ah tasdiiqii baa inoo dhiman mandiq oo dhan labadan qodob ka hadlaanba tasawur iyo tasdiiq waa laba jusoo juska horena waa tasawur gebigiisuba juska dambena waa tasdiiq gebigiisuba tacriifaadka waxa laga helaa hadaba tasawur hadda laga helaa marka wax lagu tilmaamo tasawur baad samaynaysaa tasawur shay baad mufrad baad garanaysaa shay baad insaan marka xayawaanu naadiq la yidhahda insaan baad garanaysaa marka xayawaanu naahiq la yidhahda dameer baad garanaysaa marka ficil lagu tilmaamay ficilka laftiisa ad garanaysaa laakiin ficilku inuu mabni yahay markaad garanaysa de waa nisbadii taamada ahayd waa tasdiiqii kaasi kolka waxaynu nidhi walidraaku idraaga iyo garashada bilaa xukmin xukun la-aantii aad garato kiiuna xukunku meesha joogin tasawurun tasawur weeyi wabihi ay wabihi ay wabilxukmi wa maca alxukmi xukunka miciisa haddii la garto idraaga maca alxukunka aana tasawurun waa tasawur oo bitasdiiqin tasdiiq la socda wuxuu ku yidhi haddii mufradkii aad garato laakiin mufradkii markaad garato isagoo mufradkii haddana wax samaynaya wuxuu samaynaya in aadna sii garato maxaa meeshaa wada yaalla tasawur iyo tasdiiq baa wada yaal waxaan idhi maalan muxamedun qaa'imun muxamed waad garatay inuu taagan yahu taagni samaynayana waad garatay halkaa maxaa yaalla waxaa yaalla tasawur iyo tasdiiq tasawurku halkuu ku dhacayaa waa moxamed garashadiisa moxamedka aad garatay tasdiiquna halkuu ku dhacayaa waa samaynta uu samaynayo taagnida garashada aad garatay hadaba sheekhu wuxuu yidhi webihi idraaga iyo garashada mufradka webihi garashada xukunka baan doonaya webihi ay bilxukmi ba'daana waa bimacnaa maca webihi wa xukmi wa maca alxukmi walidraaku idraaga oo bilxukmi bilaa xukmin buu yidhi bilxukmi hadda ah xukun micii ihi idraaga iyo xukunka wada socdaa waa idraagii mufradka idraagulmufradka iyo xukunka wada socdaa tasawurun waa tasawur oo bitasdiiqin maca tasdiiqin ah waa tasawur iyo tasdiiq wada socda tasawur iyo tasdiiq wada socda halkan haddaba mas'ale waxaa jira aynaan ku leexan karaynin oo odhanaysa war horta asalba tasdiiqu ma tasawur baa la socda markaste mise tasdiiq qura waa la heli karaa suurtagalba maaha eh, tasdiiq qura in la helo oo bilaa tasawura ma aha waayo tasdiiqu waa nisbo iyo xukun la samaynaye xukunkan la samaynayo waxaad garan kartaa ka samaynaya dee markaad garato ka samaynayo horta garo ka samaynaya garashadiisu waa tasawurkii wuxuu samaynayaana waa tasdiiqii haddaba tasdiiqu sidiisaba ma murakabba waa masale khilaafiya tasdiiqu ma murakaba oo tasdiiqu wuxuu ka kooban yahay tasawur iyo xukun labadaasoo laysku gey sida sheekheenina hadda ku tilmaamay tasawur iyo xukun labadaa marka la wada garto ayaa tasdiiq lagu tilmaami oon odhanaynaa waa tasdiiq oo tasdiiqu waa murakabo tasawurku juz kamida weeyaan waa juzu tasdiiq tasawurku juzu tasdiiq miya ragga qaarkood waa juzu tasdiiq bay yidhaha shadru tasdiiq bay yidhahdeen shadru tasdiiq tasdiiqa bedhkii weeyi ama tasdiiqa juskii weeyi bay qaateen qaarna waxay yidhaahdeen culimada kamida falaasifadu ereyga tasawurka ihi waa shardun litasdiiqe wuu ka madax banaay oo tasdiiqu waa nisbada taamada ah oo la garto haddaba nisbadaa taamada ah la heli maayo haddaan tasawurkii ka horreeyey ee mufradyada ah hadaan la garanin webihi xukunka miciisa isagoo ag idraaga wax la idraagaa tasawurun waa tasawur oo bitasdiiqin maca tasdiiqin tasdiiq micii ah tasdiiquna waa nisbada taamada a ah baynu nidhi talow tasdiiqu waa maxay wa huwa tasdiiqii alxukmu waa xukunka tasdiiqu waa xukunka buu ina yidhi in sha allah halkaa wahuwa alxukmu ah, ka bilaabi doonaa cashirkeenna dambe wahuwa haynoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam